بمن ولو فمضل bismillahi raxmaan raxiim assalamu calaykum wraxmat tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan radio kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa waa shanta bisha maarso sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeenna falanqaynta saakaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda etoobiya waxa ay ka shaqaynaysaa inay miiska wadahadalka isugu keento dhinacyada isku horfadhiya magaalada laascanood wararkii ugu danbeeyey arrimaha la xidhiira ayaan ilgaara ku eegi doonaa sidoo kale waxaan isdul taagi doonaa war ka soo baxay puntland waxa ay ka digtay meelmarinta sharciga kalluumaysiga soomaaliya oo qorshuu yahay inay dhowaan meelmariyaan xildhibaanada golaha shacabka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu dalka qatar kaga qaybgelayaa shirka dalalka soo koraya qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii soo kordha bahnay isku uudambaa noo isku aaba'aa noo waxaa dhulkaan fahamay islam soocan e baan ahay eebow allahayo adiguna nagtaage ilaahu

hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena falanqeynta ayaan si toos gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa dowladda etoobiya waxa ay ka shaqeynaysaa in ay miiska wadahadalka isugu keento dhinacyada isku horfadhiya aba isku haya magaalada laascaanood ee gobolka sool waa dadka deegaanka iyo sidoo kale somalilan saraakiil ka socota etoobiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay isku hoolayeen inay dhaqan gasho xabad joojin dhaba iyadoo muddo shan maalin oo xiriira uusan dagaal ka dhicin laascanood saraakiisha etoobiya ka socota madaxweyne muuse biixi ayay hargeysa kula soo kulmeen xalay waxay garowe kula kulmeen dhaqanka magaalada laascanood dhinaca kale haddii aan eegno puntland waxa ay ka digtay meelmarinta sharciga kaluumaysiga soomaaliya taasi oo la qorsheynayo in dhowaan ay ansixiyaan ama meelmariyaan xildhibaanada golaha shacabka haddaba wararkii ugu dambeeyay amuurahan la xidhiira waxaan goordhow ka wareystay waryaheena saciid xasan faarax aad eh, baa mahadsan tahay xasan nasiibow eh, waxaa maalnimadii eh, shalay ahayd magaalada garowe soo gaadhay wafdi saraakiil u badan oo ka socda wadanka etoobiya kuwaasi oo soo maray magaalada hargeysa ee caasimada wax ah somalilan la soo kulmay madaxweynaha somalilan ujeedka ay halkan u yimaadeen ama labada dhinacba u yimaadeen waxay ahayd sidii xal looga gaari lahaa colaada ee dhowr iyo labaatanka maalmood ee dagaalka ee ka socotay magaalada laascaanood ee u dhacaysay dadka deegaanka oo markaasi u diriraya ama u dagaalamaya inay somaliland iska saaraan kadib markii ay sheegeen inaanay haba yaraatee yeelayn dooni islamarkaasina somalilan ay ku doodayso in ay dooni doortarkeeda ay ku adkaysato gobolkaasina iyadu maamusho markii halka soo gaareen ugu horeyn baa waxaay kulan la qaateen madaxweyne ku puntland axmed cabdi cismaan axmed karaash oo deegaan ahaan isagu kasoo jeeda kuna matala puntland gobolada hadda uu dagaal ka noqdo oo laanfaanood ugu weyn tahay Eh, waxa ay kala hadleen sidii arrintaas xal looga gaari lahaa laakiin hadal waxay uga bilaabeen in ay nabad doonayaan oo dad dambe aan la doonaya halkaas kusii dhintaan maadaama ilaa laba boqol iyo toban qof dad eh, gaaraya ay ku dhinteen eh, lix boqol iyo sideetan qofna ay ku dhaawacmeen guryo kun ku gaarayana ay ku baaba'een laba boqol oo kun oo qofna ay ku barakaceen oo shacab soomaaliyeed oo halkaasi haatan qaybtood derbiyada cidlada ay qaybtood bakasi ku yihiin etoobiya qaybtood puntland ama qaybo kamida goboladooda ay qafaati ku yihiin oo xaaladu ay adag tahay nimankaasa la doonayo si dalkaasi loo badbaadin lahaa oo aan loo siwadin lahayn dagaalkaasi madaxweyne ku kulankaas ayay la qaateen arrintaas ayay kala hadleen lama oga warka saxda ah kasoo baxay isla qaateen laakiin dhinaca kale waxa ay xalay xilli dambe la kulmeen isimada dhaqanka oo maalmadii shalay ahayd iyaga laftigooda soo gaaday magaalada garowe si ay ula kulmaan wafdigaasi oo kasoo baxay magaalada hargeysa kadibna xalay kulan bay la qaateen kulanka ugu horeeya ay kala hadleen isaga laftigooda waxay ahaayeen sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa colaada halkaasi ka taagan laakiin isimada dhaqanku waxa ay laftigoodu ay ku adkaysanayeen in ciidamada somaliland meesha laga saaro ilaa ciidamada meesha somalilan laga saarona aan haba yaraatee wadahadal iyo nabad gobolka sool ka dhaba waxaana yidhahdeen inay waa uh, dadaalaynaa oo dadaal xoog la ayaan gelaynaa ma sidii aan maalintaas xal uga gaari lahayn sidaan ugu qalcin lahayn sanaan lahayn inay ciidamadaas kala baxdo gobolkaasi kadibna xal looga gaaro arrintaasi looga wada hadlo arrintaasi ayay uh, u yimaadeen xasan waayahay ilaahay hadda ma jirtaa wuxuu ka soo baxaya oo sheegaya in saraakiishan etoobiya ka socday iyo isnimada dhaqanku waxyaaba hordhacaw ay isku afkarteen maya weli ilaa iyo warar ka soo baxay hadda ma jiraan laakiin kollay kulanka ay xalay wada qaateen ma ahayn kulan eh, lagu kala kacay ama eh, natiija la-aan kusoo dhamaaday wuxuu ahaa kulan kusoo dhammaaday eh, tusaale wanaagsan inay wax isla afgarteen in maadaama saraakiishan ay madaxweynaha somalilan kusoo hormareen arrin xal ah oo markaasi lagu qanci karo ay markaasi wadeen madaxweynayaanka laftigiisa oo ay la horfilmeen laftigiisa ay kala hadleen arrintaasi laftigiisa madaxweyne sufragaanku waxa kulan la qaatay istimada dhaqanka kadib markuu nimanka la kulmay kulan ayuu istimada dhaqanka la qaatay way kasoo baxay iyagana weli war saxa oo fasigaa lagama sheegin laakiin maanta ayaa la filaya inay ka hadlaan oo farka rasmiga ay markaas soo gudbiyaan haddii la isku diiday warka ay nimankana wadeen iyo istimada dhaqanka iyo madaxweyne sufragaanka puntland waxa ay ka wada hadleen iyo haddii la isku ogolaaday maalmahan aan soo dhaafnay dagaalkii laascanood hakad ayuu ku jiraa oo wax dagaalama uusa dhicin kulamadan socda markii aad eegto rajada maxay u muuqataa casralaad eh, baa mahadsan tahay waa runtaa maalintii shanaad ayuu galay oo magaalada laafcaanood ay degan tahay dagaal aanu ka socon degsi ka socotay madaasiicdu somalilan iyo hog ay ku garaacaysa uu ka degan yahay dagaalku socday ee dadka deegaanku adeegsanayeen oo markasta weerar la isku qaaday uu joogsaday magaaladii ay inteeda badan ee suuqii dib u furmay dadka ganacsiga inta ku hadlay ay merodi furteen magaalada ay jawi degan oo wanaagsan ay markaasi eh, ku waaberiysatay maalin kasta maalinta shanaad ay maraysaa Eh, waxay u muuqataa xasanow eh, inkastoo ay ku adkeysanayaan dadka deegaanka inaan haba yaraatee somalilan marnaba ogolay in uu xal laga gaari doono ama somalilan ha ka baxdo oo ha aado dhinacyada iyo gobolada ay markaas maamusho oo maadaama meeshaas laisku leenayo arrinaqadii in ay eh, deegaanadooda dib ugu noqdaan ama ha la gaado in laysku afkarto in somalilan ay sii maamusho laakiin xal kale la gaado laakiin kolley eh, waxaa filaya la filayaa in xal eh, laga gaado dhinaca puntland eh, dadka deegaanka ee dega oo markaasi dadkan ay yidhaaheen waxaan isku nahay dad dib ah, oo markaasi isku deegaana oo marka xagga dabilka loo fiiriyo sudada ciidamo fara badan ay halkaasi gaadheen oo beelo beelo u socda somalilan laftigeedu ay ciidamo soo ururinayso oo gobolka soo ururinayso haddana haddana saasoo dhan marka loo fiiriyo eh, waxaad moodaa in eh, arinta xal laga gaadayo ugu dambayn laakiin dadka deegaanka iyo simada dhaqanku mar kasta waxay ku adkaysanayaan in somalilan uga baxdo gobolkaasi oo ayaga ayadooda ka tashadaan ama maamul ay markaas gaarlayan ku dhawaaqaan ama soomaaliya hoostagaan ayaga u taalaan laakiin in loo madax baneeyo horta xaaladooda waa arrinta koowaad ee sunada dhaqanku ilaa iyo hadda ku andoqonayaan waa dalka deegaanka oo markaas dagaal kula jira somalilan waaya ugu dambayn Eh, bal waxaad warkooba inaga siisaa diidmada maamulka puntland ee meelmarinta sharci kalluumaysiga ee golaha shacabka horyaalka eh, xasan awaad ba walaal mahadsan tahay xalay eh, warqad ay soo saartay wasaaradda kalluumaysiga ee puntland waxa ay ku sheegtay in eh, sharciga markaasi ay eh, wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya kalluumaysigu ay soo saartay oo markaasi lagu sheegay eh, horumarinta maaraynta iyo markaasi kalluumaysiga ay puntland kasoo horjeeso sidan oo kale mar hore ayay saas kale kasoo horjeesatay tan iyo inta madaxweynaha puntland xaasan xilka haya ee muddada dhowrka dooda ay uga dhiman xilkaas puntland madaxweynaha u hayay waxa aada usoo bastay khilaafka eh, markasta shaaricaha iyo waxyaabaha markaas la doonayo in dalka soomaaliya lagu horumariyo in kasoo horjeesto isagoo markaasi la puntland eh, qaybteeda lama eh, sidoo kale waxa ay puntland ku andoconaysaa inaan hawa yaraatee lalaga qaybgelin maamul goboleedyada laakiin waxa kaloo ay sheegaysaa oo ay puntland ay sheegtay in si ka madax bannaan ay ku dhaqmayso dowladda federaalk soomaaliya oo wixii khayraadka ee dhanteeda iyadu ay maamulan karto sidoo kale in la maalmaray sharcigii dalka ku yaalay oo ay wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya horumarinta kalluumaysiga iyo waxyaabahaas ee ku eedaysay arrimo noocaasa jira oo xasan la ku diidan yahay mana aha wax cusub oo wax soo jiray oo markasta puntland ay diiri jirtay marka kaasina wuxuu waryaheena saciid xasan faarax oo garow ku sugan markan haddii aan egno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dalka qatar waxa uu kaga qeybgelayaa shirka dalalka soo koraya oo ay hogaaminayso qaramada midoobey madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaana waxaa la filayaa inta shirka ay ku sugan yihiin in ay halkaasi kulamo kula qaataan madaxda shirkaasi kasoo qeybgalaysa gabagabadii barnaamijkana falanqaynta ayaan isla joognaa markana waxaad ku soo dhowaataan xubintiini kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay awr xamilka wuu qaadayaa xoog intuu yahay balse xaray qalloocaad diloo taa xamili waaye xaalkii daacadnimo lagu galee laga xaq sheegaana lagu xabiibtay mar baa laga xalgaadhaaye xusku wuxuu wareeraa markii la isxujeeyaaye waana siday xisaabtu u eg tahay haatan xaajadu xaajaba la yaable balaaqoda xabaalaha waiska xaaladuunadun muuse biiye heestaas gaaday wargooyin war haysaana jaamac shabeel wuxuu yidhi muuse bixi wuxuu soo afjaray waa nala xasuuqay haddaan soomaali leennahay diyaaradda meesha noo saaranna waa u dhammeeyey xabaalo wadareedkiina waa soo gebagabeeyey marka allowyaandaalac nalagu ye yeelan buu yidhi ilama good leh waa idin gabyaa gebagey dhegaysta adduunyadaanta talabaatan jirhkeeda nabadda baan ka talinaynin adduunyadaanta faraaruqdiisa badnaa tawfiiqdaba oo ka guuri taaluukan ku jirnaaye allou noo dhibdhaan tacleyda masiib badihaaye waa taa hore idinku sheegay talaxuma ninkeeda waa tacab khasaaraa aga war cabdallow gabaygan ma inaad tartanka oga qayb gashaa dooni oo ilama good leh ani baabkaas waa ka weynaya waana ka tanaasuli waar kalamaanay waxaan maqli jiray taariikhdu waa bu warwaaqlowanna e waxaan maqli jiray taariikhdu waa mudan waa jire markhaatile waa jire markhaatile war waxaa kaloon maqli jiray taariikhda dunida iyadoo istabataal ninba meel ku tuurte warwaligaalaanay taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene waxna madiido waxna madiido runtay dacalka saartaa dadow dadow waalmadayo waxaa kaloo la yidhi jacayl talayaari ku beermaye taariikh xumada iiga racday tusaaloha ha ii ahaato maqli jiri war kalemaanay maansada taallaydiya taariikhaha la shubayaa halkay taabanaysaa ama dulucdu tahay ood farta noogu taagteen war waxaa kaloo la yidhi taariikh fac weyn iyo taxaanaannu leennahay masna taalla qoran iyo tixraac ma lahan dhiganaa war waxaad ka tagteen lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta cabdikuusow lama kalbariskal war la'aa la yidhi wargooyin war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmahan kismaayuu joogey sumcihiina asagaa masaajidka khadiibka ahaa ee khudbad ka jeediyey ramadaanaa soo dhow masyiri naw waanma madaxweyney baa tabliiq raacay jameeca heshiisa masaajidkan heshiis la ahaa loo baahan yahay miyuu yidhi wargooyin warkaa naga dhex ee madaxweynuhu wuxuu yidhi jameecadaa doonta ka tirsanow ee dowladda waa lagugu matelaa qabiilkaa doontana ka tirsanow ee waa lagugu matelaa kooxdaa doonta ka tirsanow ee waa lagugu matelaa baarlamaankana waa lagugu matelaa xukuumaddana waa lagugu matelaa kuma raba qofkii yidhaana anna kuma rabay leedahay waana wixiinna baabi'iyey oo indhahaas noo yeelay hedde isuri mayne aan dhinac isku raacnuu yidhi beele heshiis ah matalayaashadan heshiis laha muu ka wadaa cabdikuusow jeesow mala qanci karee warka managa dhaaftidoo ad aryaa bishaarow madaxweynuhu mugow kismaayo ka hadlaaya ma yidhi aniis waa heshanno wadajirno markaas ergede maxau dhihi waayeen ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha war madaxweynuhu wuxuu yidhi ehel wada dhashiyo dad walaalaan nahaye eh, eh. inaan wada jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon karaa inaan wada jiraan wax ku noqon karaa eleele aryaadhaha war ma haysiina madaxweynuhu qadarow aada ahaa la yidhi muga waxaa igu soo dhacda heesti ahayd qarash lagama maarmee waxaan aadayaa qadar war hadda ka horba madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geella xaaf wuxuu yidhi waa qaraabahaynaa war haddan ma waxay maraysaa dhoof dhoof dhoofdhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin qarankae Eh. lacag badan la soo noqo eh. soo noqokalamaanay war mahaysiina waxaa la yidhi eh. laftirkaygu war mahaya xantu waxay sheegaysaa madaxweynuhu markuu soo laabto isku shaandhayn inay dhici doonto ama risheefal waxaa afka qalaad lagu yidhaa war hoy siraha qaranka yaan la gacantogaalayn war lankuwa isku shaandhayn layba sheegay waaliska shaandhae kirishbooyaalkuwa kuwa darawaliintuwa afman weelo war waxaa la hubaaho xaqiiqa ah oon xan ahayn madaxweynuhu markuu qadarka soo laabto qabto maalma kadib bisha ramadaan bilato inuu ummadda ugu hambaliyayn doono bilashada bishaas barakaysan wargooyin haddii ilaahay nabad nugu gaadhsiiya waxaa kaloo la hubaa bishaa barakaysan in shayddaanka la xidhi doono war waxaa kaloo la hubaa in kalamaana la fasixi doono war kalamaanay war ma haysaane madaxweynuhu markuu masaajidka kismaayo ka khudbaynayey ra'iisul wasaare xamsana wuxuu ka khudbaynayey masaajidka isbahaysiga islaamka wuxuuna yidhi nin kastoo mas-uule markuu istaaf iyo baabuur buruufa qaato ayuu wuxuu odhanayaa layma baari karo layma taaban karo layma eegi karo jagboyntiga layma joojin karo kayga iga dambeeyana anaa wato sidoo kale lama taaban karo marka mid kasta markii xil loo dhiibaabo sharciga ka weynaadaa haddaba si amniga loo sugo isku dhaca ciidamadana looga badbaado waa inay mas-uuliyiintu aqbalaan in la baaro iyaga iyo wixii la socdaba war ra'yisul wasaaruhu asaga iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba jidadkay xirtaane taa maxuu ka yidhi war waxaa ilaahay mahaddiisa dowlad masaajidada ka khudbaynaysa inaan helnay waranta kuhuraanayno masaajida ka khudbaynta kaarbuunka ba isin dhisateen war madeeyow isha baydhababa nin baa biyaheeda iibsado booyadaha iyo ka gada dameeraha war xildhibaan qaali shir oo baarlamaanka ka hadasha waxay tidhi waa in haweenka loo sameeyaa masaajid war intay imaam noqotay inay ka khudbaysa miyay rabtaa oo maxaa u diiday haye qoondadii haweenku masaajidadiina ma gaarti janeva confention war bishii maarsaa lagu jiraa edabyaasha taajo waxa ma ogida shacbaana lagu jiraa war kalemaanay war ma haysiine waxaa muuqata somalilan in la ixtiraafaya war ingiriisku ma hadala naga aamu war warka kaga dhex gelina inay dagaalka musharaxa mucaarad iyo muxaafid u midoobeen baa ii muuqatay sababtoo ah musharaxi wadani cabdiraxmaan cirra wuxuu yidhi muuse biixi iyo buntland labadabana wuu eedeeyey dagaalka laascaanoodna ayagaa horiyey buu yidhi maantana waa ballaartay oo waxaa socota duullahan ka dhan ah somalilan waana in la difaacaa somalilan oo aan lagu eegan dadka ku soo duulay warfaysal cali waraabe wuxuu yidhi golaha gurtida maalmo dhowaad qabiilqabiilaa ah loo kala fadhiyey laakiin maanta waxaan arkaa idinkoo sidii qaran u fadhiya marka weli somalilan waa midaysan tahaa buu yidhi abshir waaye hadday mid midnimadii ogolaadeen naw war ma taasaan la midowna war kalemaanay war ma haysaana garaadadii laascaanood dagaalka galow miyay yidhaaheen coolaadda ha la joojiye maas dhaheen haddiis la jooji waayo almiina ha la yareeye maas dheheen bilaaya kheyree ma ah may dheheen aryaadhaha garaadadii eh? nabadaanaasla nuugale nabadaanaasla nuugale may dheheen war shiikh buuhoodle ka hadlay wuxuu yidhi eh? dagaalka laascaana ka socda eh? jahaad maahane waa fidno kadibna waa la weerarayo buuq iyo kaylaa ka dhacday maxaa kee kaanayay ka gaar warwar mahaysada markay xaaladdu xumaantay ah. imaamkii masaajidkaa raalligelin ka bixiyey hadalkii shiikha war hadhaha waa yaabe soomaali weligeed bay isdili jirtee ah. dagaalka sokeeyaha laascaanood maqaar baa jihaad ka aaminsan war jihaadka shabaabba sheegtay ah. cid kasta inay kua urkacsato maxaa diidaya wareedhaadaan war hayne mujaahidkii kunsagaalboqolsiddeetaniyosiddeeddii iyo mujaahidka laba kun labaatan iyo saddex yaa u garnaqaya miyaan mar hore lagu odhan war dagaalka tigrey iyo dawladda etoobiya midkee jihaad ah wareedhaha jihaadkii gacan kuma jiro hadda ruush iyo yukraina laga baqayaa in midkood sheegtee maxaa malaaf duubtay warrabadaan khaydaraf wuxuu sheegay ah. inay ciidamadiisa ku jihaadayaan yukrain shacbaan sayfullahna muxuu yidhi oo hadda ruush iyo yukrain ma shacbaan iyo rabadan bay faraha la galeen walba jamaatu awel baa hadlay nin dhumaaya la yidhi dhug dhaaya ma leh war weligiin kale maanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan tihiin ah. garaadadii laasacaanood waxaa la arkay ah. ayagoo buntland kula shiraya madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash qaar oog sii marayana waa la sheegooo dhawaan la filaya inay muuse bixi hargayse kula shiri doonaan marka dad badanoo siyaasadda falaqeeyaa wax maalmihii la dhaafa lahaayeen muuse biixiyaa dhibaatada waday arrintuba ma fogaateen war waxaan ranuuna dartiiriyo muqdisho lagu soo dhoweeyey suldaankii ari caddeeye oo ka mid ahay guddigii soddon iyo saddexda ahay ee laascaanood go'aamada ka soo saaray war dhexdhexaadinta etoobiya ma in odayaasha la kala diray noqoto waaniyaahe ilaahay tiirkiisaa la cuskadaa xumaha waa laga tagaa taranta ubadkaad dhashana taariikhda islaamka iyo tacliimtaa lagu daraa warwaaqlow bilaash baad u xiiqaysaaye miyigaani biyomalena waan kaa maqli jirey somalilan dagaalkiiyo horumarku dhinac socdaa wuxuuna madaxweynaha somalilan xarigga ka jaray suuqa friisoonkaee cashuurta ka caagan oo berbere laga hirgeliyey aga oo hadda somalilan cashuur ma qaadaysa miya waalanado dadkaagi u tag hanagu buuqine warwar mahaysiina bannaanbixii bajaajlihii ku baaqeen waa la xalliyey waana la soo afjaray mikrofoonkii maalmahan iska diyaarka ahay markay wax dhacaanna cidda sida waa la ogaaday degdeg wixii bannaanbax u abaabuli jirayna waa la ogaaday dilalka bareerka ah kuwa geystana oo dhallinyarada bajaajka beegsatana cidda mashruucaas waddaya u xirnayna waa la ogaaday war ma la cambaareeyey mase waxbaa laga qabtay war cumar bashiirow anuu og miyaadan maqli jirin aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi how allownaaga badbaadi buuq iyo baajaaj bannaan beexe allownaaga badbaadi buuq iyo bajaaj bannaan beexe war kalamaanay war ma haysiine golaha shacabka waxa ka dhacay buuq ma ahayn oo gabdha isu jawaabay ahaayeene guul kalaa ka dhacay dhacday oo aan taariikhda horay u soo marin sharcigii la dagaalanka argagixisadoo baarlamaanadii hore u gembi jireen markii loo keeno maanta akhrintiisiyaa la bilaabay xildhibaanadoo badankood wada joogaan war maalinta ansiintaamay maqnaadaan war ninkii akhriskiisa ka qayb gala ansixintana ka maqnaada waxaa iska cad noo soo akhri in la yidhi waxa ku qoran waranna waxaan dhihi lahaa gulufkii dagaallada socdee loo guntaday maanta kaalintiisa ruuxii gabee gaabiyo maqani khawaariij inuu garab u yahay liiska noo geliye warawowoodla jannay war ma haysa mooyaane dagaalkii al-shabaab lagu jebiyey ee jubbaland madaxweyne xasan sheekh wuu bogaadiyey waraqalka sareba maanta dood culusaa ka dhacday waxaana la horgeeyey xeerka aqoonsiga muwaadinka wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo ka hadlana wuxuu yidhi sanatarro waddankan waxaa ka dhacay ilka casoo siddeed bilood lacag ku qaadanayay inuu ilka case raadinayo marka haddaan aqoonsi dhaban la helin lees ogaan maayo war cilmiga saykolojiga wuxuu qabaa qof kasta si uu horumar u gaadho waa inuu naftiisa raadiyaahu isu soo helaa bariga iyo abiyo somalilan soo saartay eh. waxay sheegeen eh. inay qabteen ninkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii isku qarxiyey oo nool war hadday saas tahay haddaa la soo qabanaa kiizoobe isku qarxiyo oo la soo helaa aga abbawtan oo kale wergooyin aakhire interbool kama shaqeeyo wax kale waa ka baxdeen nin isqarxiyaa la soo heliyaa nood keentee maano warwarka iga qasinina waxay dhaheen eh. muuqaalkii codkii laga duubay ninka marin habaabin baa looga jeeday ninka isqarxiyeyna qofka codkiisa la baahiyey ma ahayn war shabaab qof nool inay yidhaahdaan Ah. waa dhinta miyay maraysaa war dembiile adduunka dhamuu raadinayo waa isqarxiya haddii lagu yidhaah waad iska dhaafaysaa ah. xataa hadduu ku ag marayo aad aragto ah. mid u egaad moodaysaa marka khayaanadaasay ka wataane saalax badbaado inuu nool yahaa dhici karta war godona uu nool yahay sooma dhici karto war war mahaysiina labada gol ee baarlamaanka muddo kordhinay oo howlgaleen hadda kadibna waxaa la rajaynayaa in muddaxuleedka hay-adaha dowladda heer federaal iyo maamul goboleedyadaba shanshan sano laga dhigo ee kalamaanay eh. idinkuna kordhista burgooyin cabdiraxmaan cabdishukuur ku soo qanciya marka hore war aqoon madaxtooyada fadhiya eh. oo malaha mucaaradka fariin uu diraayo wuxuu yidhi walaalayaal eh. waxaad kala doorataan eh. sanad iyo bar aan sharci ahayn iyo hal sano oo sharci ah war janaraalinna cadde daljirka muxuu u imaan waaye war mucaarad hadduu jiro geel ma siinayaan ciidanka daljirka daxsoonse ma u soo dhowaanayaan wara may ka dhacdaa ruush maa tihiin madaafiicda naga daaya war war mahaysiine gudoomiyaha degmada cabdicasiis rawda cabdi cali iyo guddoomiye ku-xigeenada degmada waxay raashiin fara badan guddoonsiiyeen ciidanka furintii hore ku jira waxaana ka guddoomiyey jenaraal gacmadullo waxaana ila fiicnaan lahayd degmooyinka kale inay ku daysadaan gudoomiye rawdo war cabdikuusa warmahayside degmada cabdicasiis xaflad weyn baa ka dhacday gudoomiyaha gobolka iyo madax kaloo badanna way ka qayb galeen marka rawdo way u shidantahay ka baxa faaraheeda horaa waxaa loo yidhi muufey dubtaa malaayee ku cunaa cabdicasiis war kale maana waxaa la yidhi inantaan jeclaadaaba waa reera gabadhoodii ayaduna isoo doona bay dhihi taqaannaa anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabay qodlasiro ilaahw nasii caadil baa tahay faryimahaasi xubintii kale ee ka horraysay kalamaan waxay gabagabo u ahayn barnaamijkeenna ah, falanqaynta wararka o kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho kulankan xiga nabadgelyo